رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الرابع والعشرون xadiidkii labaatan iyo afaraad marwiy can abi darin abi dar mayl kuriya alkifaariy gabil shay kifaari lmasbay radi allahu tacaala canhu can nabiyna may kuriyey sala allahu alayhi wasalam fi mama ladigi fishe yarwi huwa abu dar wiriye yani yarwi huwa nabag wiriye an illahi tabaaraka watacaala ilahay shani kuwire anahu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabo may ka goolay mis anahu ana allaha tacaala ilahay gaala ala may ka goolay yaa cibaadiyi adoomankayo ini an xaramtu may harimi adulma dulmi harimi calaa nafsi naftay korsheeye dulma ku harimi wajacaltu weelay ho dulmaga baynakum dhahadin muxaraman ki la harimiya kuweeli falaa tadalamu inisa dulmiiden wa yaa cibaadiyi adoomankeeyo kulakum dhamaantin laalon kudhonson yatin ilaa mang maahin hadaytu an hanuuniyo humanka hanuuni fastahdoo hanuun dalaba nian oo hanuun dalaba aadii hanuuniyey kumisinsan hanuuniyey yaa cibaadiyi adoomankeeyo kulakum dhamaantin jaaicun kuu gaajayson yatin ilaa mang maahin adacamtu an adacamsi humanka dacamsi fastadcamu dacam dalabani ana dacamo dalaba adicim dacam siyay kumisinsin dacam siyay yaa cibaadiyi adoomankeyo kulakum dhamaantin caarin ku gaawan yetin ilaa man maahina kasawto ana marshasiyo humanka marshasi fastakso marsha dalabani an oo marsha dalaba akso marsha siyay kumisinsan marsha siyay yaa cibaadiyi adoomankeyo inakum isin tukdiuna gefasa bilayli fi layli haminka datis iyo gefsamayasa wanahaari fi nahaari maalinta dhatiya gebsamaysan waanahanin akfiruki dhaafaw adunuuba dembiyaalo dhaafaw ahaa jamiica aaliyan dumb dembe dhamaantiski dhaafaw ahaa fastakfiru dhaafatin dalbanian dhaafatin oo dalaba akfir dhaafay lakum isin sin dhaafay yaa cibaadiy odoomankeyo inakum isin lan tablugu madeerasan luri lurkay madeerasan fataduru dhibtaano reednian dhibtaa walan tablugu madeerasan nafci an anfacaw kay madeerasaan oo reed fatanfacu anfacdaan o niyan yanfacda yaa cibaadiy doomankeyo low ana awalakum awalkin aakhirakum kiidin sindamboy wainsakum kiidin inse wajinakum kiidin jine kaanuu haatan calaa atagaa galbi rajulin rajul galbishay kan oo onka tagwo badan korshay haataan rajulkaas oo waaxidin halinko rajulkaas oo minkum isinsiin maa zaada dalika kaas oo tagwad ma ziyaadiya fi mulki boqortooyaday dhahdiya shay an shay ma kordhiya yaa cibaadiya doomankayo low ana awalakum awalkin wa insakum yani wa aakhirakum kidin damboy wa insakum kidin inse wa jinakum kidin jine kaanu haataan calaa afjari qalbi rajulin rajul galbishay kanka faajirsan korshay haatan rajulkaasoo waaxidin halinko e maa nagasa manuksaamiya dalika almadkuuro madkuurkaas kaase manuksaamiya min mulkii boqortooyida heshay shayan shay manuksaamiya yaa cibaadiya doomankayo low ana awalakum awalkiin waaakirakum kidin damboy wainsakum kidin inse wajinakum kidin jine gaamu gumtaano cala fi saciidin binaan gumtaan saciidkaasoo waaxidin halinko e fasaluu su-aalano niyan isuaalan yodong faacdaytu anasi kula waaxidin waaxid kasa masalata masalata lkuli kilaarag su-aalis anasi maanagasa dalika almadkuuro madkuurkaas kaase manuksaamiya mimaagi manuksaamiya cindi agday haadi ilaa kamasay oo kale nugsaamiye maahin yanquso yani waa kay almikyado aalatu doladong nugsaamiya sidaa waktigi udkila huwa mikyadkaas lageliyo albaxra bada lageli yaa cibaadiyi adoomankayo inama inkalmahane hiya acmaaliyeede acmaalukum acmaalin waay uxsiyan koobe ha acmaala lakum isin lahaantinga siin koobe uma uufiyan oofiyay kum isin iyaa ha acmaalasa siin oofiye faman wajada lanki kayran kayr helo acmaalis kayrka helo falyacmad ilaha ilah in waman wajada lanki helo kayra dalika alkayri kayr kayr shay shar oo acmaalis falaa yaluumana ay degaalna ay ilaa nafsaho nafsa man manka naftis ay degaaloy tawaama yuriyay muslimun imaamu muslim iya can abi darin alkifaari abu darin alkifaari taqadama alkalaamu calayhi wa horaangan aku sheekay abi darin alkifaari radialahu tacaala canhu an النaبiy naba may ka wariyey sala الlahu عalayه وasalam fi imam ladigi yarwi huwa abudar weriyey himaga weri e yanqul yani wa kay fima an النaبiy may lakuriyey fi imam ladigi yarwi huwa nabaga weriyey hi maga weri e yanqul huwa nabaga guuriyey humag can rabi rabi nabi nabo rabi sheesheeka guuri caza huwa raba gaalib haaday yani wajala huwa raba winadi xadiis lqudusi waaha may kagoolay allah ya cibaadi yakagooli yani anahu ana allaha tacaala alamay bo tacaala yani gaala huwa alamay kagoolay ya cibaadiya kagool ya cibaadiya odoomankayo odoomanka may lang lijeed almuraadu bihim hunamay bo jamiic lsagalayni jinihi insi lang lijeed yani insakum wajinakum tikida alkakoesya daliilange ya cibaadiya odoomankayo ini an xaramtu may yani wa kay xaaram kuwelay aulma ulmi xarimi calaa nafsi naftay korshee ulmo ku xarimi ey takadastu ana kudaahirsanaaday watanazahtu ana kudaahirsanaaday canhu ani ulmi wa ulmi kudaahibsanaadi ulmo mayleray loog ahaan wadcu shay fi gayri maxalihi shay yani meli maal shanhayn ladiya ulmo lera loog ahaan sharciyan nadurma mayleray atasarufu fi milki lgayri lan geyre milki shay lakatasarufo bigayri xaqin lankatasaرuf lamadaba ilaahay mustaxiil akoyn waay liannahu laa milka ligayrihi wala dhomba ilaahay isle isku leh kolka walal walba suuba ilaahay yani odoomin shay madulmiya wal suubiya lusi isku le ilahay ini an xaramtu yani wa kay may xaram weelay aulma ulmiya xaram weeli calaa nafsi naftay korshee ulmo xaramka weeli wajacaltu yani weelay hu ulmogi baynakum dhahadingno may weelay h wajacaltu weeli hu ulmogi baynakum dhahadingno muxaraman koo la xarimiya weeli ey xakamtu bitaxriimihi ulmagaas harangnimadiisa xukmi calaykum korkin wamanactukum siinkureebay minhu min aulmi ligobxihi wa ulmaga eedon humho yani may weeley xadiis badan yaha orori dulmaga yani waa kay haydaare axaadiis fara badan ma isku waafageena diimo kulisho isku waafageena calaa wujubi xifdi lanfusi nafti ini laxifdi walinsaan laxifdi walacraabi yani sifada la xifdiyo oo gofka lang haman aglaga la xifdi maalka la xifdi intaasa ay ma yani may lare yani tisciyaat lkuli yani waa kay kuliyaat sitin walare kuliyaat siti wa liwalhaadiya isku waafagen nafta ini loo xifdi bini aadamka naftis la xifdi yani anfusta la xifdi nafta yani wa kay nasaabka la xifdi acraad la xifdi aglada la xifdi maalka la xifdi intaaso iya iskuwaafaga kolkan kulishood ulmuman ah oo yani nafta nafta xifdiyawshay dhisaasa lan yani xuduudee lan dhiki nasabka xifdiyawshayna yani xadulseni lan samay acraadla xifdiyawshayna xadulgada falan soobi aglaga xifdiyawshayna xadushurbi lkamri lan soobi amwaale xifdiyosan hadu saragilan soobil saas intaas o may layli reebahaye xuduudasoy zulmo layli reebahay zulmada manaha haangna kadhiye baclushona kadhiye miilanka saray zulmada sameynka sareyon shirka ilahay sharig weelwa qaala lahu tacaala ilahay mare ina shirka la dulmun cadiiman wel ilahay kolkan zulmaga hadhowti addunya zulmada ka sameeya ma in dulmiyaala in allaha laa yadlimu nnaasa shayan aydana taasna daliil wa ilahay yani dadka makudulmiya shay makudulmiya wa in allaha laa yadlimu miskaala daratin ayad kalen ilahi saasera yani dulmo makusuurta alamadiya maulmiya doomin shay wa wajacaltu an weli ulmagi baynakum dahadina muxaraman kola harimiya kweli ulmagi yani maybo rasuulka mirkalka sheegay aulmu ulmaatun yawma alqiyaama halkii dulma dunya lakusuubi qiyaamaha dilideed dulmiyaalo fara badan mugdiyaalo fara badan an isbedilay wa yani saaso meelkal xadiiska lmaha ororey rasuulka dulmag usoonay rasuulka reebaaw in allaha la yumli ilahay ma insuge lizaalimiya insuge e yumhilhu wayudilu lah ndheeraye xata ida akada ilahay hadi gobodohu zaalimka lam yuflit ala mafokyahu zaalimka mafokyaw mil kalen rasulka meeray sala lahu alayhi wasalam muflis walilka jeedka saasana markaasa saabta meeren almuflisu fina man laa dirham walaa dinaar lan dirham iyo mataaco walban gabne fakir iya muflis araan rasulka meeray muflis oo umuday maybualan ala lan kiyaama deer kooyaw salaad la kooyaw zaka la kooyaw song la kooyaw laakin usa kan aayey kan gedatey kan maalshay gaaday kan diishaydeedi kan tumi intaas gooyaw marka dembe xasanaadki sheya wala dhoti bes beesanasugudlaw male lankan haalimka xasanaadse walah ku gaade kan ala siye haddana xasanaadki wala gaade kaasa la siye xasanaadki wala gaade kaasa la siye xasanaadki shay dhan wali shaltabe walisu dadkia dulmiya lasa siye kalku marki xasanaadki shay dhamaadaan wali kol shay saaranaayin wilin dhamaan iyo dembiyaalki haddana dadkisadulmi jara dembiyaalshoo la gaade korsheelaka tuure yani marka dembareeduso dhan dembe buysamo nagdee uma duriha fi naari wa kaasa muflis umaday muflis kaasu ay rasuulka oo dhaalimka adi jiri kolkun dulmo saasan hunyaa falaa tadaalamo inis dulmiiden yari rasul alla subxaana watacaala xadiisulbusu aha inis dulmiiden o oh, laa yadlimu laa yadlim bacdukum bacdan bacdigin bacdi kale ay dulminay may weley in allaha tacaala yaktasu lilmadlumi alla lanka oo la dulmiya hadhowti inqisaasade min adaalimi in kuqisaasade bikadri alaamatihi ulmishainti dhonyi wa min jumlati ulmi ulmiga jumladiis may kumid aha icaanatu aalimi lanka aalimka tagalanlasi waducaau lahu ama aalimka landoaay aalimki ba landoaaye wala ulmiyahay yani waa kay dhalinyartia hoolgal hakoobadahaysee halandoaaye oo kale naftiya may leynaas min jumlati ulmi le kan walba ulmiyahay dadaha dilahay dadaha dhaahay adina yani markaasa antuga ilahay antuga quraan afriya aalimka yalijarayyelatmana masalan sidi gabiilyaalki dhihaayeen oo gabiil waktiyaalki ladagaalamaayo oo kale gabiilkana yani waa kayhin dadkana dulman bahayaan weerara qaadeen dadku kale mkalsrogan weerarka qaadee dadkoonan tala fidheysaysin quraan afyaadlaymana dadkan ha guulaysadeenaha weerara la qaaday geeli lahadhaciye marmar lagooriye wa lagu-aamay mana yani kolkan saas diinti may liska darahaye baadil liska dara oo kale iya nagadaas mana kolkan daalim yani inkaalmayow shay iyo ne undoayow shayna min jumlati ulmi ilaykumidata mana may weley xadid may aroray man man dacaa liaalimin lan aalime lankin do-ay bilbagaay baaqahays umraga la dheeraaya haalimo lankiro saasan do-ay fakad axaba may oonaya jeeladay man kusuge an yacsiya allaha an yucsa allahu ali ini la caasiyo fi ardi ilahi ardisa kaasi saasa jeeladi xadid kalen may aroorey ahalamatu wa acwaanuhum fi naari rasulkali han dhaalimiinta ihan an kaalmayayan naarahaade rasulka sala allahu alayh wasalam may kale yani wa kay hadiiskan ha orore yunaada munaadin yaama dirdir yawma alqiyaama koo naadiyaa naadiye maylaya ayna alamatu hani wala dulmii jirang aawe wa ashyaacu dalamati dalamada hani raha jirangna aawe hano walba hadulmiyaayan hanona ladaag wa ogda hani wala hadulmiyaayan hani ladaagan oo atbaacinti hayan waana lere mana hanin kaalmay jireen kolkan kulishool hakuusareed yani fa yujmacuna walkulmiye fi taabutin santuug naareed oo min xadidin bire fayurma bihim yoogiyaasantukikajarana fi jahanama lakuturered yani wa kay saaso mafayla dulmogi in kaalmayo sheedo mafayla alla subxaana wataala maylaya wajacaltu weerayhu dulmoga baynakum dhahadin muxaraman xaaram yak weeli e falaa tadalamo inis dulmiden wa bacdigin bacdi kale ay dulminey may weeley dulmoga ilib humadiis gadaal xaqiigi la arago doon wasayaclamu ladina dalamuu aya munqalabi yanqalibuna ilahi li wasayaclamu ladina hani may ogaado doonana dalamuu dulmo sameeyeyan addunya inti rogaan dulmo lay sameeyan may arag may ogaado doonan oo xaqiiqin surma doonan aya munqalabin godoomowki ka eh yangalibuna yon godoomeen wa oo yani meel yon godoomeen aagibadi humaanti arago doonan kolka yani dulmagaas ay xaarama kuware inina dulmine inasa dulmideen sa alla subxaana wataala hadi tulgaskuol yaa cibaadiyi adoomankeyo yani wa kay kulakum dhamaanti laalon ku dhunsan yatin ey aafilon ko hilmaansan ani sharaa'ici hilmaansan yatin yani waa kaysaaso sidii oo an ihin husaw iyo si an in caabudow makasaasan ilaa man maahin hadaytu an hanuuniyo humanka hanuuni ey dalaltu anatusiyo humanka anatusi wawafaktuhu lilimaani iman ana waafijima walirasullkoyti ini rumaayan ana waafiji maayo fastahdu hanuun dalaba ni ano hanuun dalaba wa ey udlubo mini an higay oo dalaba alhidaayata oo dalba hidaaya manaha adalaalat lmusilato ilaa dariiq lxaqi waay tusiyow oo dadeelsiyaaso dariiga xaqi deelsiyaaso tanyade oo dalaba manaha isin oo ictigaadiyaasan hanuunka suge eh ana fadlagayla inilikahela ictigaadiyaasan maahin wala deera un hayn hanuunka ilahay lankifada sitiisadeeyo oo hanuun dalaba wa kabacd hadii oo hanuun dalabtan hadii hanuuniyey kumisinsan hanuuniyey ay adulukum suntusiyay calaa dariiqi najaati fokoshadii wadadiesun alaa burug najaar fokoshadii wadiyaalshemin fi dunya alaakhira suntusiyey oo hanuun dalabawa xikmad jarta hanuunka ilahay laku dalabaw xikmad ka jarta maybua in adan baahanta ilahay nis bandhikaasla adikin baahana hanuuniya let mana may ogaahiyahay te yani wa kay masalan ba ah, oo hadii oonayo oo ilaahay hanuuniyi faday dadka hanuuniyi fadi qabla su-aal hanuuniyi fadi may era fadeeno uni kasbani cilmigaana kulkoyn oo oh, raasan ka dhuman lahay laakin hoob ilahay banuunka dalbahayaan ilahay anbahayin odooman waay odoonnimadi oo muujisadeen kabacd ilahay hanuuniye eh. oh, oo hanuun dalba wala laleyrsaaso fasaaduni oo oh, hanuun dalba hadii hanuuniyey eh. ana kumisinsin hanuuniyey eh. yaa cibaadiy odoomankayo kulukun dhamaantin jaaicun kuu gaajoysan yatin ilaa man maahin atcamtu anaguudiyo humanka guudi maahin lang alilankanaguudi maysinon gaajoysantin wa may welay khalbiga dhamaantiyo odoomungu milka male xaqiig ahaan risiga yani waa kay kaasafoortidisna ilahay yadi subxaana wataala kasugnaad lang ala lanki ilahay inkoodine falisha nkagoodina baag ahaade gaajika baag ahaade cadaal ahaan waan ilahay dad madulmiyaayo cadaal ahaan a may welay idcaamu axadin ilahay ini dadka dhuudi waajib maka eh wamaa min daabatin fi lardi ila cala llahi risquha daaba aradanka noolo nafshay ama ilaa ilahay korshe riski shehaati calaa ti yani ila min allah yakadhigan facalaa fi yani fihi bimacnaa min yakasugun ila cala llahi ila min allahi mana tafadulan umaahin ilahi walba kuwaajiba kolkun dhamaantin gaajaysantin ilaa lanki anhanunima fastabcum fastabcamu dacam dalaba ni an oo dacam dalaba ay saaluni oo suaala wadlobo mini alidcam dacam oo dalaba adcim ana goodiyay kumisinsan goodiyay yani waa kay uyasiru lakum isin siin fududaayay asbaaba taxsiili dacaami dacaamka xasaliyowshay asbaabtiya siin fududaayay sanderjiyey ina allaha huwa arazaaqu dulquwat lmatin waa ilaahay ilahay alihi zaagan saaxib eho awood oo ka yani eedan adagna lewa kolkan ani yani sanquudiyaye yani waa kaymay weelas ana dacaam oo dalabaseer alla subxaana watacaala fahuwa jala jalaaluhu yusakiru saxaabaw saxaabkan alihi sakiraw wayasil bilaada magaalooyinka alihi waraabiyaw wayuxarik lguluba guluubta lihi oo dhagaajiya lilicdaai sion dhagaajiya ilankaas walsi yalkare guluubta lahadhagaajiy ilahi dhagaajiye wayuxawiju bacdhm bacdigood iya ilahi dhibaatigriya ilaa bacdin wa watasarufuhu fi khalqihi ilahay khalqishayda tiska tasarufo cajiibun wa yacjizu yani may caajizeey canhu an tasarufi alfadinu labibu lanki caagilkaha dhugulhaya ta ku caajize ilahay tasaruf shay yani eed cajiibin lay wa ahe kolka yani waa kay dhacaam oo dalba anisan dhacanteere alla subxaana watacaala oo mayli sheegay ahe وakad iila لbacdihim bacdigoodi may langaray min ayna taakul wa langari inta walku amasad faashara ilaa famihi afshe isaare afkanga walku ameer faqiila lahu may langaray ya hada ina kulu axadin axad kastaba yacrifu dalika kase lan afshe lankasmini af walku ama wal ogyeler ereed intay walku amas maera ya hada in aladi khalaqa raxa yursil laha daqiiqa arimana ina aladi alihi khalaga abuuray araxaa shiid maraaga abuuri yursilu allahaasan diray lahaa liraxa shiid maraaga mahan diray addaqiiga budi han diray ari mana alihi abuuri budi isi han diray ari mana kalku yani ani abuuriyahan guri may adibin warsate ari inta walku ama samaynled ilahay eertaagay shiid maraaga alihi abuuri misgeedalkishabawnu si insheene ari oo shiidow saasu ari mana alihi abuuriya kalkun guri mayn warsate ari adibo yani kay saas a ahi mayli sheegay ha lanko caabideho eho ilaahay eedan caabudaay iyo masaajidka isku itikaafi walam yakun lahu macluum walmacluum enaman sugnaan imaamulmasjida lankimay ngarayha law iktasabta kana khayran laka ali manaa wa afdal imaamki masaajidka markasta lanka inta lay fidhiyaayo iyo argayogda anko imeeray lan yaho masu kasbato kasbato kinfaylahaytay yani waa kin khayr badanahaytay waa kinfaad badanahaytay lanki meelo isku fidhi ma ajiib hanagadi goolki hakanagi siditooki kanagi wal makasbato mashagaysato yani cibaadadana maskuwadato samisa imaamlmasjid ari marki dem rajulki man aray marki afaraad bijawaari lmasjidi masaajidka darasyay yahuudiyon ahaadi ari mana masaajid darasyalanko yahuuderho kad lamina lima inka faalgaaday fi kuli yawmin rakifayn ari mana maalin kasta lamamon fisiya ari lankaasa walaanta kunool saaso ari isku itikaafa cibaadada iskuwadi lankan gaalka ilaahay ingalgaaliye yani maalin kasta lamamon fisiya ari markaasa imaamki meray in kana saadigan fi lamaanihi faqucuuduka fi lmasjidi khayrun laka eri hadii b markaasoy maalin kasta lamamofadhankan gaalka kasiya markaasay isku fidhi isku ibaadoyso eri manaa in kana saadigan huwa in kana huwa yahuudka adi saadigan kinun sheegawy fi lamaani lamaani yahuudi yahuudga kin lamaan gaadoshay lamamonfi maalin kas kasiya adi kunun sheegawba faqucuuduka fi lmasjidi khayrun laka markaas masaaidka isku fadhi isku wardiya eri manaa faqaala lanki caabidkahaya kanagaday meeray ya hada kanow low lam takun imaama yani lakana khayran laka eri mana low lam takun ad an haada lahayn imaama nagan ya lakana khayran laka ini imaam nagna kin khayr badan eri mana imaam nagan imaamnimad makin galamaaso kin khayr badan eri mana may weley atufalilu lamaana yahuudiyin eri lanko yahuud e lamaantisa falilaase calaa lamaan ilahi caza wajal kufalilaase eri mana yahuudkaba hawalkin ka faalgaado masaajidkaas kufidhi yeer iyo areegdaws kalkun imaamnimada makingalamaasars imaam imaam maaga imaamnatma imaamnimo makingalamaasar may weli atufalilu lamaana yahuudiyin lanko yahuude lamaantis oo lamamoomkin ka faalgaadi lamaantisa falilaasa alaa lamaan ilaahi caza wajal eri an ilaahay ay lamaan gaadi eri mana kalkun ilaahay lamaan gaadi ilahay guri isyaay ti marki ilaahay guri isyaay na ka eraay ma yarta isku kasbo yerti markin yahuudka markin sheegin hoob yahuudka walkasiya iskurooga yarti kolka intay fadlilaaseri manaa lamaanti yahuudka ilahay lamaanti isku fadlilaaseri manaa kolka yan may kale saas oo kale sheegay ina aba yasid albasdam langleera jari yasa laa tukaday kalfa imaamin fi bacdi masaajidka tukadi imaamka gadaalshay ilan yani ogdaa lanka imaamka markas imaamka faadil ma eh maflula hataa imaamka nagada kor lanka imaamka fadlinimo matusiyo imaamnimada dadka usutukiisiyahay kufal badanaad dhii kor usl kufal badnaado dadka usutukiisiyahay kufal badnaadana dhii kort mana kolka yani lankin oo abu yazid eh, iya may tukaday lanko imaamay gadaashay fi bacd masaajidka tukdi imaamki marki salaam nagsadi ya gaala yani may kagoolay gaala alimaamu ya aba yazid ini araaka laa kasba laka aba yaziido adama kasbadaas oo kasab lahaan kin aragay meelo masaajide kaa fidhiyaasa mijaaziyo fidhiyaasa kasbadaas oo saari fa min ayna taakul welenta wal ku amasad qala abu yazid may ka golay isbir sabare xataa ucida ilaa an kunagaw asalaada salaada kunagaw walaago isuge alati salaada soo salayto natukudaya salaada kalfaka salaadi gadaalka hodhay katukudaayo hakanagey isug markaasa kin jawaabeeri mana xaysu shakagta ad shakiday fi risqi lmakluuqiina han la abuuri irsaagtiyo ad ka shakiisanta yani hatab ka shakiisanta bes waa salaadaba ilnta reeska malkiridi karo hakanagey salaadi isugeeri mana yo dhimadaw moshi salaadin ayu haboobsiyey may fainahu la tajuzu salaatu salaam mabinaaw kalfa man imaamkeeda halshay laa yacrif raaziga lanka dalertaaga on kasaaneri manaa waqiila libaclin bacdigoodi maylingara min ayna taakulun te ku aamasalingari faqaala mere min xaytu meela ku aame yarzug llahu ilaahay ku erzaaga adhabaabata teesiga ku erzaaga walbaculata dhalmaanida ku erzaaga eri manaa ay yucdimu ay ahay an yucimu ala guudiyay ha bacuudi dhilmaanyi ilaahay guudiyay wayansaaniyan ini hilmaameeri mana inta walko ama samayn la ilaahay baroge salay mana yani may kala la sheegay rajulka oo kasiir lciyaal hay ciyaalsha eedan badna iyo garin cariiri nagati fahum ayah yani fahama may hemiyey an yahraba wayatruka ciyaalahu awlaad badan ha gabi wala waaye kalkun ko isku dhahba foolomada murho korto isari ko isku kuroor fool iyaalka kutaba isari markaasa shaksigo haqaabili shaksigia mayngarayha tujrini yani oo ijaarase nafsa kaari nafta oo ijaarase calaa an tasdiya li dayran shimbirko in waraabi doori manaa shimbirko in in waraabido nafta in ijaarase shimbir shimbirtan in waraabi doorada in waraabi wa saas dad doori daajaan leey oke dadka sariif galaayo marmarkose oke xataa yarwi yani waa kay masalan wataakuda mini dinaaran wa anti ad okonaysiyaasoo hataa yarwa xataa yarwi inti yani wa kay ha ado kokunaysiyaas oo dinaarkoog reedkasiyay doorada laysfaylnwaraabi dinaarkoogkasiyaysaa lanki faraxi fafarixa bidalika fadalahu calaa birin eelkan halka waraabiyeeri mana waacdaah dilwan wadaagna si biyaha waraabiyeeri inzax min hada lbiri eelkan kan e biyaho ku dar wasti hada dayra shimbirtan waraabiyeeri mana inti xataa yarwa inti kokunaadaas bes fanazaxaha dari duula nahaari maalintis donga waraabiyaay shimbirkini waraabe waraabe mabdherigo shimbirki liwaraabiyahay shagaalad beesla dinaarka lagaadaha ilfadaay wal dherig injeedoba ma eh caajizi lanki hebisen cariroy walaan wal seehaayo arjeeg dinaarki kay xaytu lam yastaxiga dinaara dinaarka shardamay kirinaay ini shimbirkin derji kolkan dinaarkina mal mududaay markaasa shaksigi meera ini lastu bibasharin eri lanki oo yelegda lanki inkoya imtixaan lanka ana bini aadam mihi macnaha wainama ana malaku malagi aha ad adi wala ka baraay bacatani allahu ilahiya ilayka haindiri liyuriyaka ilahay ini kutusiyo dacfaka tabardarodaw awlaadin adig gudiyaas ismaleesay daciifnimadaad kutusiyay manaa oo koy wal gudiy adi serta sishal birkan oo kale waa dherigayan ilahay oo dherjiyahay maanser xaysu inaka ada lam tagdirin awood anta ada tarwi tarwa ad yani okanaysidin awo tarwi dayran shimbirko fa kayfa tagdiru sen awoodaas an tarsuga ciyaalakaari manaa yalka irzaagdiyosn awoodaas irjic ilayhim yalka nagoy fa in allaha taala huwa razaaq lahum wa ilahay irzaagay wlaadin nagoy l mana laakin mayl koofade fafawil amraka wa amrahum ilayhi ilallaahi ad amarka iyo amarshoob ilahin bandhig masi kas markin roorda wlaada walwalin sheenahaytin iskamalahad falen sida shimbirkan darji waay oo kale lamidad wantadir ariska sug min cind illahi kusuga l mana kolka reesaaso arzaagdin yani wa kay masalan duaai saas oo kale jabid mayorore sharif le man gaala lanki kagor ida asbaxa waida amsa allahuma anta khalagtani waanta tahdini waanta tudcimuni waanta taskini waanta tumituni waanta tuxyini lam yasal ilaha shayan ilaa acdaahu lankin tan salaad marki waa ka barya misgalabto sadeero wal alwal ilahay su-aal siyeler mana kolka irzaagdo dalaba anisan irzaagay wa yaa cibaadiya doomankayo kulakum dhamaanti caarin ku gaawan yatin ilaa man maahin kasawtu an marsisiyahu manka marsisi fastaksoni oo marsha dalba ey udlubo mini an higay oo dalba alkiswata marsha oo dalba wa yani marsha oo dalba walaa jasadkalkasura marsha leeray aksu ana marsha siyey kumisinsa marsha siyey bifatxi lhamza wa kasri sini yani aksikum aksikum wa aksi ana marsha siyey kumisin walamiha aksu aksi lamadaba jira ey uyasiru lakum lasbaaba asbaaba sinfududaaday almucasilata lali kasb yani l ahay lilkiswati a marshad walfududaaya so sinfududaaya yani saasu bacdu sufiya may katabeena muraadka oo langlajeeda kiswada langlajeeda markan lagaadlaw kan ema ewer bal may langlajeeda libaasu taqwa langlajeeda libaasu taqwa kaasa langlajeed manaa kan oo dhar oo dhalabaasan dharshiyalilay kaasa langlajeedereg manaa wakada almuraadu bidacaamin waa limid dacaamka oo dacaam oo dalaba lilahaayina dhacaamka manaha koo jismiga nga goodade kono may gaadeey ruuxa goodade kalkun ruuxa guudkay may nagde ruuxa guudkay yani daacad ilahay yan guudki cilmo iyonayo tagwiling lajeed wadikrullaahi guutun lilguloobi tililahay ilahay dikrishay may bu aha galbaga guudkay sida jirkan guudan baahanya dikriga ila galbaga nusuna guudkay may bua dikriga ilaahay daacada labadiyo adkaarta labadiyo tasbiixaatka alila labadiyo mana kolka yani meelin unon fikrano gaabka mae meel dheera ku xisaabtamahay yo meel dheer ya ka xisaabtamahay nguruga laama mae ngurug o nguru oo dalab ilahay lai bal may bo dacaamki gooto ruuxa galbo goodkeelanijees wadikrullahi gooton lel goloobi yani waa kasaas galbo goodkey dikrig ilaahay kaasa lanijees dacaamka oo dalab saasa lanijeede kisbo oo dalaban may lanijeede libaasu taqwa libaasutawiln libaaska kan oo karkan caadiya ma eh libaasutawiln lijeeda saaseren masala walmacnaa maybua kulu jaahilin lambi jaahile kasta gayru mutagin lambi jaahile ilahay makaobsada fadlubuu mini alcilma wadkagawreed nguriga oo dalba linijeedo cilmi tag wacala hada almacnaa bawl baclin bacligood golsho saksoode id ilmar'u lam yalbas tiyaaban min atuga tagalaba curyaana walow kana kaasiyan وkayr لباas المرء طاacاaت رabih وlaa kayra في man kana للahi caasiya id ilmaru ofka lam ylbas ngundune siyaaban siyaab oo mina tuga daryaalo oo taqwe lanka hadii ngundiisanayn tagalaba godgodoomay curyaana halikigaawn meel nka koya meel fisaadnka koya makasaw tago maleegda usoo curyaan iyo godgodoomay walow kana kaasiya dharkinka fay lahaayen kuwinagsana habagaboy hoob libaasu tagwaba haysna maha besley daraantisle waay wakayru libaasilmari ofka libaaska kaan kheer badan daacatu rabi rabilmari marag rabishay daacadiisu walaa khayra khayr mahaan fi man khayr mahaan kana caasiyanki ka caasi haadi lilahi wa ilahay lanki caasan nagado kheyr dasisma kasugnaan wa kolkan lamada macnaba nagadaaya dhacaamki la'aamay karki lagundudaayn xadiidka nagade dhacaamki galbaba goodadaay iyo nayo dharki oo libaasu tagwahayn lamadaba nagade hadii lamadolka fasir korid yani ree dharkana saasaan faylaya oo dharkana dharka oo dhalaba anis markasiya erilahay kolka libaaso tago kuwedhoy hoob darjada meelo deersanta adi kalena libaaski aadi hay kuwedhoy fase yani waa kay kulukum dhamaantin xaarin kuugaawn yatin ilaa mang maahin kasawtan marshasyahu manka marshasi fasakso marsha dalaba niyan oo marsha dalaba aksu marshasiyay kumisinsan marshasiyay yani saas may kale xadiisa orore rasuulka ari ayuma muslimin lan kasta muslime kasaa musliman lang muslime tawban marsasi calaa curyin dhaawnaan usoo dharbon haysana dharsi kasaahu llahu tacaala min khudari ljana ilaahay may ba onayaw yani dharku suge an bedele dharjinaadan ka bedele waay tiyaab atiyaabiha alkhudar yan bedele xadiid kalen maya horore wayuma muslimin adcama musliman lan kasta muslime lang muslime goodi calaa juucin gaajo korshe ka goodi adcamahu llahu ilahay goodiya yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama ilahay goodiya min simaar ljana ka goodiya waayuma muslimin saga waraabiyo musliman lang muslime waraabiyon calaa damain maca damain on korshe waraabiyon sagahu lahu taala ilahay waraabiya ywma alqiyaama min araxiigi khamradii almaktumi la daboolay uslay furodaw mailak waraabiyo dadan wareeriyaan min alkamri ljana almaktumi caleyhi bilmiski miskilka shabay oo yani nooc yani wa ki saaso oo saasur walmuraadu anahu yaktasu binawcin mima dukira aclaaw nooc janada dhatiya lakashaagi kan kasarayo lakahasiselajeeda ma lamba jina galoob yani ilahay dharsiyelay dacaam simaarto dacaamshana siyela ilahay waraabiya laakin wal khaas e goon ahaan lasiya lankan ficilkan samey yaa cibaadiyi odoomankayo inakum isin tufdiuna heri alla subxaana watacaala gifaasan isin yani macnaamay bu anakum tafcaluna alkhabiyata iyo zambaw dambi sameeyasa bileyli fi leyli aminka dhatis wanahaari fi nahaari maalinta dhatiye waana anin akfiru anan may dhaafay adunuuba dambiyaaliya dhaafe jamiican haalayn dhamaantoodi ay asturuhaa dunuubta asture waacfu canhaa dunuubtiyeeda cafiya wa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilahay may dhaafay dembiyaalo dhamaantiyo meel kale alla subxaana watacaala may ka goole yani wa kay dembiyaal dhamaantiyo dhaafe marki laleey ayadan caam wa laakin may dikakasise shirke shirke mal dhaafa may lay tankeel ilahay ayadis ina allaha laa yakfiru ilahay ma dhaafaw an yusraka bi ilahay linsari weel ma dhaafaw laakin wayakfir ilahay dhaafe ma duna dalika shirka walyakweri liman an dhaafe yashaa doonawa waan tacta mashiat ilahi kajar kufraankana tacta mashiat ilahi lankifadaw ilahay dhaafe lankifadaw saaso fastakfir oo dhaafe yani waa kaysin dhon dembaawasan maalinti yamiinti dembi galaasan wa fastakfir u dalaba ni ani dhaafatin oo dalaba diyaarasin ahaa ay saluni suaala wadlubo mini almagfirata akfir anana dhaafay lakum isinsin dhaafay asturu dunuubakuma asturay wa muxuu ataraha dunuubta raadiyaalshe tirtiray walaa uaakidukum biha dunuubta masin obadaayo yani saas wa yani kalkan dembig dhaafo dalaba ani diyaara sin aha dembiginsa dhaafay ari ala subxaana watacaala man yastakfiru lilmu'miniina may xadiidka la orooray rasuulka sala allahu alay wasalam ineed man akthara lanki badiyo min alistikfaari astakfursadow badiyo wali akri kor boqol lama boqol sid boqol kun wali akri kor jacla allahu caza wajala ilahi lahu liman maing weeley min kuli hamin faraja ima kasta maing weeley meel usku kubahaw wa min kuli laykin makaan cariri e kasab makrajan makaanbo ilahin weele warazag allahu ilahi mankaas min xaysu milaku irzaage laa yactasib a manka mala isdaan min jihatin laa yadunu majiu riski mina jihe oo hadan tawalkinka koen laha in ilahay ku lan lanki muminiinta dhaafati dalab muminaadka bilaante maalin kasta todobaaton iyo nayo labaatan i todoba took dhaafati dalabo kana min aladina kumid nagda yustajaabu lahum yani waa kay doadio laajiiba wayurzagu ahlulardi bihim bisababi lkersaga nagda lankaasoy oo manaa dhaafatinta ilah muminiintana dhaafertolan bahanishreedlame dadkadhan dhaafertolan bahanyi mana yani saas may kale saas oo kale sheegay min khasaaisi hadi lumma umadantan ay khasaa'isteed may kumid aha xajar sheegay anahum yakrujuna min guburi ma kubahan bilaa dunuubin yoin yo gufrutiyo kubahan yo dembeg lahay e dembigi hordaan lahayen hordaan gabrigi lagalen waak liistikfaari lmu'miniina lahum muminiinta oo nool iyo dhaafatin dhalabaaye tanlilayogda ilahi ibn amri rabbana gfir lana waliikhwanina aladina sabaguna biliimaan lay warkas ilaahu yani dembiyaalkan dhaaf walaalnyogan onayo dhimadeeno oo imanka noola dhagangna dhaafa lilay kalkun si markas lankadoaya ilaah ahlilguboorta dhaaf allah ilah yani lahuma ikfir li ahli lguborin lia dhaafatin landalaba hadhowti oo dambang lahay yaa kumoodayan yaama gubortiya kubaahan yani wa kisasureed may lan baahanya dhaafatinta adina dhaafatin ilahay dalab dadka kale muminiinta landoayso lan baahanya yaa cibaadi adoomankayaw inakum isin lan tablugo maderasang lore ana dhibkay lurita mansuuban binasci lkhaafid waay ey lan tablugo lan tasilo maderasan luri ilaa luri dhibka inti kama derasan a oo fataluro dhibtan reed ni ani dhibtan maderasaan walan tablugu maderasaan nafci ani anfaco kay maderasaan oo fatanfacu anfacdaano ni ani reed laa tagdiru ma awoodan an tusiluu ilaya duran dur ha ideersidan wa an tusiluu ilaya nafcan nafta hideersitan ma awoodan may wa liitisaafikum bilcajzi walfakri a cajisnimo i fakiirnima kas anina ilahay may katilmaamo o eray bilqudrati walgina katilmaamo walmasinku bahani wa oo red acmaalila suubi may nagdaayan acmaalila suubiya wa haa fadaacatu laa tanfacuhu daaca ilahay ma anfacat walmacsiyatu laa tadurhu macsiyin ilahay ma dhibaas inama nafcu lula wali ada daacahe suubid anfacowshe i wadar thaniyati macsideeda suubid durshe raajicun lilabdilay odoonka leh nagdaas mana in axsantum kama qaala lahu tacaala hadiisin wanaag samaytaan axsantum lianfusikum lay naftin lay wanaagan samaysateen wain asatum hadii humaato samaysanna falahaa falifmu lahaa calayha lay dembiga nafta korshe lahaadi isin laybor inisjeyteen mana kolkin yani wal al wal isin suubidaan nafco mahay deersii kortaan duro mahay deersiyosan ar ilaah yaa cibaadiyi odoomankayo law ana awalakum kiidin horeeyo waakhirakum kiidin dambooyo wainsakum kiidin inse wajinakum kiidin jine cadfu tafsir wa awalkii aakhirka macnaha maylalajeede insi jine laybu mise cadfu tafsil bacd alijmaal oo dhay yani tafsila lasubi awal aakhira leri haddina wal jumleey insi kaanuu haatan ey kulukum atagiyaa bararatan mushtamiliina haatan isin dhong ku ilaahay ku absada oo baariyaale haatan kaanuu haatan calaa atqa qalbi rajulin calaa mithli taqwa atqa qalbi rajulin rajul galbishay kanka ta taqwa badan taqwidis mislisha korshe haataan walmuraadu bi birajulin kumuraadaw rajulkaasoo waaxidin waaxid ah rajulkaasoo minkum sayiduna muhamed sala allahu alayhi wasalam yani macneg mayb wa inakum loo kuntum haatan fi gaayatin yool min ataqwa taqwada yool shaysin haatan waadactum oni haddiidan kadaaca kadaacati muhamadin sala allahu alayh wasalam nabi llaahi muhamed sidi ingadiyaay lan kudhaca yani rasuulka kudhaaca wanagsan majaro kubadan kudhaca badan majaro saas oo kale isinong ingadiida maa zaada dalika aladi facaltumo kan isin falen makordhiyaw fi mulki mao boqortooyday shayan makordhiyaw daacadaas isinle isin leeleysan tu maayan walba maintaraas yani kulligin hadii kaanu haatano calaa ataqa qalbi rajulin calaa mithli taqwa ataqa qalbi rajulin rajul galbishay galbigaas kanka taqu badan taqwadi yeede misilkeeda korshe haataan haddii sidii leswton walbaan ka dirnayn calaa ataqa qalbi rajulin rajul galbishay kan taqu badan korshay haataan rajulkaas oo waaxidin alinku rajulkaas oo minkum isinsin kumid eh ka sayidina muhamed sala allahu alayhi wasalam a rasuullahi oo kale sindhong nagasantaguin meli deegti ma zaada dalika ladi dalika alficlo la ma zaada dalika aladi facaltumuhu adil hagaabi ma zaada dalika alficlo ficilkaas kaasa o tagwada ma kordhiya fi mulki nagaskay dhahdi shayan shay ma kordhiya fi mulki boqortooyada dhahdiya shay ma kordhiya yaa cibaadiy adoomankayo law ana awalakum kidin horay waaakirakum kidin domboy wainsakum kidin inse wajinakum kidin jine kaanuu haataan calaa afjari galbi rajulin rajul galbishay kan ka faajirsan korshay haataan yani calaa mili afjari galbi rajulin rajul galbishay kan ka faajirsan korshay haataan rajulkaas oo waaxidin halinko eh rajulkaas oo minkum isin sin kumida ka ibliis lacin oo kale wa ibliis lacin oo kale sin on saas aadhu macsin nagataan o faajirin nagataan ma naqasa manuqsaamiya yani waa kay saas dalika almadkuuru madkuurkaas kaasa min milki min mulkii boqortayda heshay shan shay munuqsaami wa fa subxaana man milkuhu fi gaayat lkamaali fa subxaana man macbud yadahaysan milkuhu boqortooydi fi gaayat lkamaal ka sugnaada laa yaziid huwa milkiga ilahay inziyaadan bidaacati daacin inziyaadiha walaa yanqusu milku milkisha nuqsaaman bimacsiyati lcaasina hali caasiya macsiyadi nuqsaaman allahas adahaysan wa yaa cibaadiyi odoomankayo law ana awalakum kiidin horeeyo wa aakhirakum kiidin dambooyo wa insakum kiidin inse wajinakum kiidin jine kaamuu gumtaan ee ijtamacu kulmaan fi saciidin binaan gumtaan saciidkaasoo waaxidin halinko eh mahal halinko isindon suruntaan fasaluu su-aalano ni an isuaalan ay dalabu mini hawaaijam damankooda oo dalaban fi anin waaxidin fi waktin waaxidin wakti halinko isindom isuaalaan oo reed faacdaytu anasiyo kula insaanin insaankaas anasiyo mas'alatahu matlubahu matlub alinsaan insaanka matlub sheena siyo waxaajatawana si ma nakasa manuksaamiya dalika alicdaa siyo kaas kaase min acdaytu lkufahmi manuksaamiya min maagi manuksaamiya cindi agdayhaadi wali agdayhaadi walba manuksaamiya awoodayda hadiya wali kasug walba manuksaamiya ilaa kama sidi oo kal maahin lungisu unuqsaamiyaayo almikyadu aalatu tolodog nuqsaamiyaaso ilaa kamaa sidii oo kal maahayn mafcuulka macduufa ah hadii mutacadi laeroob anqasa yunqisu laeroob naqasa yanqusu yustacmalu laaziman ka naqsilmaali maal la nuqsaami oo kal mutacadiyan kamaa hunaaw ilaa kamaa sidii oo kal maahin yunqisu yani yanqusu nuqsaamiyaayo hu maaga caaidka maxduufel ilaa kama ilaa naqsan nuqsaamiyo maahin ilaa kama ilaa ka naqsin nuqsaamiyo maahin naqsagaas mumaasilan mithla liladigi mithla yanqusu nuqsaamiyaw hu ladigi almikyadu aalatu toladu nuqsaamiyaw ilaa kama nuqsaamiyo maahin yanqusu nuqsaamiyaayo hu maadu sige e almikyau aalatu tolotongno saamiyaasma idaa waktagi udkila lageliyo albaxra bada lageliyo ongno saamiyaas maahin aalatu tolot irbidalangajed hadii bada lageliyo wala hanug saamiyaase walma hanug saamiyaasu misa tamhiila lere tamhiil oo inis dhawaayo siyo walanfahme ew biyo bada min acdam lmariyaat wa akbariha bada biyoshe walila aragaw walinkawinin badangu wanankawinin badangu mali sheegay badi biyoshe hadii oo la miisamo dulkun binaanka aho bad biin fidhin i wali bii fidhi hadii liska xisaabo culimada mayka misaaliyaayan adduunka dhong hadii sed meelood an lama meelood biyo fidhi hal meelood lay binaanga maanaa badi biyoshe sin badayin adduunka dhong hadii lafid yani la fiiri sed meelood hadii langiibi lama meelood biyo fidhi baduwa leeri maanaa baarlay hal meel bese binaaw intin dadka binaamteedan hal meel bese wal badi meel fidhido doon kolkan badi saas badanayti biyooshe ya rasuulka wal ninka misaaliha erbado hadii lahaqaado la geliyo erbatislaanku bi wala hanuqsaamiyaas wala harahay erbad oo sibsib e biba manqobsadaayam ama wal nuqsaamiyaas maya boqortooyday saasala mid atari alla subxaana watacaala sida badan walba nuqsaanga oo kale ye yani waa kay wal alla wali fadaasan hadii adansan si boqortooyada sajalaatan haadaas walban ku nuqsaamadeer ilahay mana walban ku nuqsaamad ilaa kama faacdaytu anasiyo kula insaanin insaan kasa si mimama ladigi cindii agday haadi anasi yani faacdaytu kula insaanin masalata masalata lkuli kilarag masaladiisi matluubsha iyo xaajadiis anasi ma naqasa dalika alicdaa siyo kaas kaase oo intaas kalgeen walsi manuqsaamiya mimaagi manuqsaamiya cindii an agday haadi ilaa kama sidii oo kale nuqsaamiye yanqus nuqsaamiya almikyad alatu tolod nuqsaamiyaas oo kale nuqsaamiya amwal nuqsaamiyaa saas maya saasal mid atu ilahay batods idaa waktigi udkila huwa mikyad kaasoy lageliyo albahra naibulfaacil bisiikat majhul wa idaa waktigi udkila huwa mikyad kaasoy lageliyo albahra lageli sidi nuqsaamiyaan albahra almuxiida bidunya bado addunyada kakoobo hal meel la binaawo lama meel babile eh sidi nuqsaamiyaane baortoyden lamida tari alla subxaana watacaala yaa cibaadiy adoomankeyo kolkun acmaalas oo idin suubiyaasaan allama eren walmi intaraas walmi intaraas afaaliyeede talwelered yaa cibaadiy adoomankeyo inamaa inkalmahane hiya acmaal acmaali lama ingibsamaasi acmaali lama ingibsamaasi sida lakufahmaayo ataqaai afjar lama maayo taas oo kale inamaa inkalmahane hiya acmaal oo fayl iyo acmaala hon lamadaba acmaalkum isin acmaalin oo meelaysatengla waay acmaal isin suubsatenglayo uxsi an ana koobe ha acmaaliyeede koobe ey alobabo ana koobe ha acmaala waaxfad an xifdiya ha acmaala lakum isin sin xifdiye eh. bicilmiya sinka xifdiye anik wargab wabimalaaikat lxafada quraayan taasa sinka xifdiye uma bacda dalika marki sin xifdi kheer i sharwaliyin marki an sin xifdi bacdisha wa ufi ofiya kumisinsin ofiye eh, acma iya ahaa acmaalyasin ofiye eh, wa lam wal isu suubsadi kheere mise qabiihumaatee iyo otaamainga helaw kaamilain wa wal macnaa maybua uma ucdiikum san siyaw ofiyat eh, macnaheed maybua jazaahaa san siya waafiyan taaman soo y khayran kana o sharan in khayran fa kheer wa in sharan fa sharwa tawfiyada kolkan oo acmaalo la oofiya mahaadas wa hadi tawfiyatu takunu fi laakhira aakhira linis oofiya dunyama eh addunya daarulcamal lay walay la camal fale ge hamiinka horas cibaado lay sameeyaas humaata lankisuubi humaata lay sameeye ama talinisjaasiya me qiyaama hadi lajer wainama tuwafawna ujurakum yawma alqiyaamatan ilahi lay may lisin oofiyay ajaryaalkin maalinta qiyaama addunya nafsiya la oofiyon isku dhihi acmaali ad kheer e addunya ka samaysati irsaagto lakinka badiyo caafimaad lakiisiyo tawfiik lakiifiyo yan dhihi korto manaha may welay may oo xadis orore mu'miniinta yujaazuna bisayiaatihim fi dunya dadka mu'miniinta wali oo humaate iyo suubiya addunya badan ka abaalgude hadhowti may galaayan wayadkuluna aljana janada hadhowti bixasanaati maka galaaya dadka mu'miniinta ah eh, humaatid iyo suubiyan dembig iyo suubiya urintoodhawaas jiridaayan xanuunsadaayan murugdookadhiyaas addunya badan kukutartire seed hadhowti xasanaadka jana ka galaaya laakin lanka kaafirka may leray xasanaadki us addunya kusuubi wanaagin samafala sameeyaan wala ankaalmayaan awlaada ankaalmayaan wala eelaqodaan wala suubiyaan layn wal alla wali wanaagayo addunya kusuubiyan gaalada addunya lalankajaziye aakhirana umaatadiyo naarta kagalaaya addunya lankajaziye sideew xasanaadkiyo addunya kusuubiya may lanka kordhiyey caafimaad iyo irzaaq iyo walaagasoo lanka kordhiye mana addunya laylanka nage aakhir walmang leh akira sawaamin jar akira sayaasio naartagalaanri faman wajada lanki helo khayran kheer helo naftita oo kheer suubiyaas lanki helo macnaha ey faman ra'aa nafsaho naftis lanki araga tafcalu ma yatacalaqu bihi madxu wal amaanka taclugow ya o caajilan wa aajilan ya o suubiyaas lanki arago falyaxmad illaha tacaala ilahi maxdiyo falyutni caleyh ala llahi ka amaano may weli ismis waafajina litawfiqihi lidalika ilahay waafajiyay fainahu nicmat cadiima nicmaeedan wimu kheer naftasu biha soo cibaadada geyamin cibaada karorasoolanki arag maha ismis waafajina ilahiya waafajiyay shukrilan kubahanya ilahay maxdiyo yajibu shukru calayha nicmo win oo ilahay adnka shukrid waajib ewa may weley shukrigu may leray nicmada ad ilahay kasi adin shukriyaas shukriga yeede nicmada yeedahayti zuulowka kureebas ashukru tileerayo ashukru gaydun yani wa kay saydlmafkudi wa gaydlmawjudi tileerayo shukrig oo ilahi in shukriyaas maybua nicmadaad markaas haysata hadalka kahiridaas alxamdulilah tala rasul ilah in shukriyaas ko kale koomana kugaardaas alxamdulilah lama lain shakartum lazidanabta ilahi la yani saas oo kale oo waad waqaala wahbu ma erag qara'tu fi bacdi kutub ilahi taala ilahay kutubtis bacdishood hadiyo may ka akriyay ana iblisa ma qaala yani wa kay fi cibaadatihi dadlo alxamdulilah inin ar iblis ininka goolna cibaadadiis oo waktigiis ilahay aabudaay alxamdulilah n ar walow qaala ha ma makara allahu tacaala bihi a kalkaseed yani saaso bacd lcaarifiinna meereena man lam yashkur nicma lang nicmad nicmad nicmata ilaahaysi inin shukrin fakad tacarala lizawaliha nicmadaas ulowshe banbahi waman shakarahaa lang ala lanki nicmo ilaahay si shukriyon fakad yani gayadahaa nicmadiya hilay bicigaalihaa dood sheeka hili wa yani saydlmawjudi yani wa kay gaydlmawjudi wa saydlmafgudi ti mana xadiis kalan may kasugnaadey nicmad ilahi in ilan shukriyo falyacmadilah hata lailak dhaajo man ucdiya fashakar lang ala lanka ilaahay walsiyo oo shukri wabtuliya liibtilaayo fasabara sabr wadulima lo dulmiyo fakafara isku dhaaf yani saas wa wadalama dulmiyo isnafti ulmo sameeyo fastakfara dhaafatin dalom rasuulka sayd aamusyler sala lahu ala slam marki adika meelisog asaabta mere naada ya rasuulallah ma hele lankaas ilan jawaaba dhiman ogda man iyo shardee jawaaba gadaal dhiman markaasa ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduna ilahi hanasoy amnin sugnaati waani hanla hanuuniya kolka walal waliyo ilahay kasi inshuridoo lambaanyi kolun faman wajada lanki helo hayran kheer ka hel acmaalistasiya kheer ka hel falyacmad ilah ilahi macdiyoy waman wajada lanki helo gayra dalika kheer waa bala sheegay heershe may nagda sharay maha gayra dalika alkhayri kheer heershe wahuwa sharu lanki naftis iyo acmaalis shar suubihaas falaa yalumana huwa mankaas ay degaalnay ay degaalnay ilaa nafsahu nafsa man manka naftis ay degaalo may wale ilaahey subxaanahu watacaala wadada caddeey wadada toos nga dadan sheegi dadan ku digi inta marte saleri mana kolkan lanki naftis iyo oo suubiyaaso shar suubiyaas arag nafta korshe laihi caaridoy mana nafta lay may suubidi walaaseeroy mana may wala khayrka walan sheegi lanka shartana walan sheegi walan ku digi sharta khayrkana kan amara leri kolkan waabusumar waayo wadadii humajusumar naftis ay degaalo yiri xadiisun xadiis lqudsi yalere xadiiskan kan may buahaye rawaamay wuriy xadiidka muslim nga wuri fi kitaab ladab xadiid eed ngwin waayo lari mana xadiid eed ngwinu cadiim eho islaamka dhan kuwareegadaw abu idris alkhawlani oo abidar xadiidka kuriyaw kitaaba winmay likaayana hadii xadiidkan usu sheekoyaw abu idris alkhawlani sheekoyaw hajil duroogsada jariya lari mana tacliima lahu lilxadiid wa ijlaala wa soo xadiidka wiinayaw ijlaalayaw eed ngwinayaw daraadiye xadiidkaba eed macno dheerankafadhiye hafa dheedi jare jilbarosoo jarel mana kolka xadiidka may baona mufidaadkeedan badayin xadiisulqudus u horto yani xadiisulqudus marka liley min cindi illahi lgafaar ku ahaad xadiiu nabawina rasuulka dis wali ku ahaadiy xadiisulqudus xadiiska hooblakar wali ilaahay shay ku kooy lafdan wa macna lafdadina ilahay lay ka hadli macnaagana taasnay xadiisulqudusi lere xadiid nabawin may lere wali rasuulka sheekakoy sala allahu alay wasalam lafdan wa macna lafdaga iyo macnaagaba wa macnan min allahi aha taasna xadi yani xadiis rasuula lere xadiisulqudusgo yani wa kay oo xadiis oo ilahay kahadlayo subxaana wataala o rasuulkana nin guri rasuulka lan waxyooda kolka sidi qur-aanki oo kalena ma e laakin kalaamulahi sun xadiisulqudus wa xadiis may kufaaidoysdaane dulmoga ini xaaram iyo ilahay heshe isku waana ulmaad yawmalqiyaama nagada doon yawmalqiyaamati ulmaad nagada doon ulmag may kale xadiidku faaidaysadaan wal ishinburisiyo ismarshisiyo yani ahamu shayin lilinsani fi hadi lxayaat wa ingurisiyo idharisiyo shay eed bini aadamka baahanyi waana mal su-aalo kor ilahay keybshay mal su-aalo kor wa odoomanka acmaaliyo walkoobe mal hilmaansan lan ka koobawna alla subxaana watacaala hadhowti odoomanka acmaaliyo ilaahay fiir yahay muraagabi kasugunya ilahay fiiriya ilan wala suubiy walan sugay adba hadhowtin walan jaaziyereed mana may kale xadiiska sugana ibnu aadam kuli shay khadaa wa kulu bnu aadam khadaaun wa ibnu aadam dhamaantiski gefaw wa khayr lkhadaaina han gefaayan han kheyr badan atawaabun han ilahay toobsheenayn wa yani wa oo kale xadiiska may dad ku baraarujiyey calaa ruuxi tasamuxi wasafci fi qalbi lmumin lanka galbishay ini onayo isku jeesado dadkan dulmine dadka isku cafiyo yani taasna dada kubraarujiye hay alxadit alhamis walcishruun xadiidkii labaatan i shanaad can abi darin abi dar alkifariy radi allahu tacaala canhu ana naasa min asxaabi الnabiy qaaluu linabiy ya rasuul allahi ala alam